بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين bismi illaahi raxmaan raxiim shalay waxaynu soo marnay baxiga ayaa inoo dhinaa sidaan filayo isticaara tasriixiya iyo isticaara makniya baxigeega ayaynu soo maraynay kolkaa inta baxiga ah ayaa inoo dhiman ama inaynu ka qaadno ay noqonaysaa daba isticaarada markaynu ka hadlaynay waxaynu nidhi fii kulli miaalin tusaale kaste oo min alamilai saabiqa tusaalayaasha hore ah majaazun luqawiyun majaaz luqawiya ayaa ku jira ay kelimatun kelmad baa ku jirta istucmilad loo adeegsaday fii hayri macnaaha macnaheegii alxaqiiqiyi dhabta ahaa waxaan ahayn macnaheega rasmiga ah waxaan ahayn kelmad looga jeedo ayaa ku jirta falmihaalu lwal namberka koobaad oo min alamilai alaa aluulaa saddexda tusaale ee hore ihi yshtamilu wuxuu sitaa calaa kalimatay aulumaad wanuur mid kasta waxaa ku jira labada kelmadoode ulumaad iyo nuur kala ah ayaa ku jira ama ka dhex muuqda walaa yuqsad loogama jeedo biluulaa kelmadda hore ila dalaal waxaan dalaal ahayn oo kelmaddaa looga jeedaa ma jirto walaa yuraadu biaaniya kelmadda labaad loogama jeedo ila alhuda waliimaan alhuda waliimaan waxaan ahayn loogama jeedo waalcalaaqatu calaaqadiiyo xidhiidhkuna almushaabaha weeye waalqariinatu qariinaduna xaaliyatun xaaliyo weeyaan wa beytulmutanabi mutanabi beytkiisu yaxtawii wuxuu koobsaday calaa majaazayni laba majaaz humaa waxay kale yihiin albaxru alladii baxrigoo yuraadu bihi rajulu lkariim nin deeqsiya looga jeedo licalaaqati lmushaabaha calaaqada mushaabahada a darteed wa beyt wlqariinatu qariinaduna mashaa weeyi wlsdu allatii yuraadu biha shujcaan libaaxyada geesiyada looga jeedaana wlsdu allatii yuraadu biha shujcaan waa licalaaqati lmushaabaha wlqariinatu qariinadooduna tucaaniquhu weeyi oo way qooroqooraysanaysaa wlbeyt haali beytka saddexaad yaxtawi wuxuu koobsaday calaa majaaz huwa tasaafaxad weeyaan majaazkaasi alladii kaasoo yuraadu minhu looga jeedo talaaqat way la kulantay licalaaqati lmushaabaxa calaaqaduna waa mushaabaxada wlqariinatu qariinada halkaa ku jirtaana waa biidlhindi wlimam biidlhindi wlimam weeyaan qariinaduna waidaa ta'ammalta markaad ka fikirto kulla majaazin majaaz kaste oo sabaqa horreeyey ra'ayta waxaad ogaanaysaa ama aad arkaysaa annahu tadamana inuu koobsaday ama dimnistay tashbiihan tashbiih xudifa minhu laga xadfay lafdu lmushabbah oo wastuciira la ergistay bedelahu bedelkiisii lafdulmushabahi bihi baa la soo ergistay mushabahu bihiga lafdigiisa liyaquuma si uu isku taaga maqaamahu meeshiisa bidicaa waxaana la sheeganayaa ana almushabaha bihi mushabahu bihigu huwa caynu lmushabbah inuu yahay mushabaha laftiisii wahaadaa kan ayaa abcadu madaa aada u sii fogid badan filbalaaqati xagga balaaqaynta hadalka la balaaqaynayo ama cilmiga balaaqada ah kan ayaa aada ugu fog wa adkhal isaga ayaa aada u gelin badan filmubaalaqati mubaalaqada iyo ku xeeldheeraanshada wa yusamaa haadaa kan waxaa lagu magacaabaa wa yusamaa haada majaas majaaskan waxaa lagu walamaa kaana almushabahu bihi mushabahu bihigu markuu noqday musaraxan bihi mid la caddaynayo fii hada almajaaz majaazkana lagu caddaynayo sumiya waxaa lagu magacaabay isticaaratan tasriixiya isticaaro tasriixiya lagu magacaabay narjic idan haddaba waxaynu dib ugu laaban ila alamhilati halaathati alakhiira saddexda tusaale ee dambe ayaynu dib ugu noqon wayakfi waxa inagu filan an nuwadixa laka inaan kuu caddayno mihaalan minhaa saddexdaa tusaale mid ka mida litaqiisa calayhi si aad adna u qiyaasato maa bacdahu wixii ka dambeeyey si aad u qiyaasato wa huwa qowlu xajaaj waa xajaaj hadalkiisa fi tahdiid markuu hanjabaadda samaynayey innii la araa ru'uusan waxaan arkaa madaxyo qad ayna cad فإن aladii ka yufhamu minhu laga fahmayaa waa an yushabaha aru'uusu in madaxda lagu shabaho bihamaraati midho lagu shabaho fa aslu lkalaami hadalka asalkiisu wuxuu ahaa inii la araa ru'uusan war waxaan arkaa madaxyo ayaan arkaa ka amaraati midho la moodo oo qad ayna cadbislaatay uma xudifa waxaa la xadfay intaa kadib almushabahu bihi mushabahu bihigii baa la xadfay fa saara noqday markaa innii la araa ru'uusan madaxyo ayaan arkaa qad ayna cad bislaatay calaa takhayul waxaa la takhayushanayaayoo laismoodsiinayaa ana aru'uusa madaxyadii qad tamaalad inay isku soo sawirtay fii suurati himaar sawirkii midhaha oo kale inay soo qaadatay wa rumisa waxaa lagu ishaaray lilmushabahi bihi almaxduuf mushabahun bihiga meesha ka maqanna bishayin min lawaasimihi ka xadfan khasaa'istiisa wax kamida lagu ishaaray wahwa ayna cad wey walamaa kaana markuu noqday almushabahu bihi fii hadihi listicaara mushabahun bihiga isticaaradan ku jiraa muxtajaban mid la qariyey markuu sumiyad waxa lagu magacaabay isticaara makniya baa lagu magacaabay wa milu dalika sidaasoo kaluun baana yuqaalu la odhan fi imtadayna alkhutuum wa fii kalimati almajdi oo fi lbeyt alakhiir intuba beytka ugu dambeeya ku qoran alqaacida qaacidada saddex iyo tobnaad ayaynu bal haddaa culima halkan ku arki doonaa alisticaaratu isticaaradu min almajaazi luqawiyi marka koobaad majaaska luqawiga abay ah ku jirtaa waa kow wahiya tashbiihun waana tashbiih xudifa laga jaray axadu darafayhi labada daraf mid ka mida ayaa laga jaray waa laba fa calaaqatuhaa calaaqadeedu almushaabaha waa mushaabaho haddaba daa'iman weligeedba wahya qismaan waana laba qaybood isticaaradii baa laba qaybooda tasriixiya mid tasriixiye ah wahiya maa surixa fiiha waa marka la caddeeyo ama ta la caddeeyo dhexdeeda bilafdi lmushabahi bihi mushabahu iyo mid makniyeah wahyo maa xudifa fiiha waata la xadfo almushabahu bihi baa la xadfayaa wa rumisa lahu waxaana lagu ishaarayaa bishayin min lawaasimihi yaabo khabaa'istiisa ama khasaa'istiisa kamida ayaa lagu ishaaraya laakiin ardayow qaacidadii intaasay inoogu dhan tahay labada isticaare eh waxaan ku xasuusinaya afartii qodob ama shantii qodobay arkaanta ahayd ha ilaawin shantii qodobaynu isku ogeyn isticaarada daruuri bay u tahay marka laga shaqaynayo ha ilaawin hal ardayo waxaan doonayaa tusaale soomaaliyaan keeniye shantii iga soo saara tusaale soomaaliya haddaan keeno hal ardayo shantii shantii rukni iiga soo saaraan doonaya waxaan umalaynayaa dhinacani way qaadan jireen dhinacanna way qaadan jireen hortaydanaan weli rag dee wax qaatay ay muuqanin kolley culima waxaa la doonayaa shantii rukni bal hadaba way simannahay labada dhinacba dhinacan iyo dhinacan iyo dhinacan shantii rugni xabada soomaaliya waaa la doonayana abaddaa la maqlaa la doonayaa soo maaha saxwey idhaahdo libaax baa masaajidka igu salaamay libaax ayaa masaajidka igu salaamay inaanan libaaxii buurta ee cidiyaha iyo raanta lahaa u jeedin waad aragtaa oo salaanta iyo masaajidka ayaa ku tusaya inaan libaax looga jeedin in geesi loo jeedo haddaba arkaantii shanta ahayd ma iga soo saari kartaa halkaa haye axmed libaaxu waa mustacaar waa sax haye libaax baa masaajidka igu salaamay baan idhi libaaxu waa mustacaar haye maxaa tidhi masaajidku eh, kelmaddaa ka daa masaajidka u ka daa haye libaaxu waa mustacaar waa sax haye eeg shujaacu ilan rajul oo dhan maaha libaaxiyey nin geesiyun baa la yidhahdaaye haye shujaacuna waa mustacaaru lahu kii loo ergista iminka libaax baa igu salaamay markaan idhaa dee yaan uga jeedaa geesi baan uga jeedaa geesigaasina waa kii loo soo ergistay magaca haye calaaqaduna waa ashajaaca geesi almushaabaha fi shajaaca eeg isticaaro o dhan almushaabaha baa daruuriya inaad soo qaadato almushaabaha fi shajaacana waa calaaqada waa xidhiidhka ka dhexeeya mustacaaru minhuguna waa macnihii asadka macnihii asadka ma garanaysa waa kan dee raanta leh haye qariinadii un baa kuu dhiman sax waa qariina lafdiya kolkaa qariina lafdiya waa laba oo haddaan ku idhaha masaajidkuu libaax igu salaamay qariino lafdiya laba ayaad laba kaa doonta ii sheegi doontaa waxaad odhanaysaa ama waa salaantaadi odhani oo salaantani waxay kutusaysaa libaaxii buurta inuuna ahayn ila libaaxu buurta wax salaamee ama waxaad odhanaysaa waa masaajidka oo ila libaaxa buurtu masaajidka mu soo galaa ma soo galo masaajidka libaaxa buurta kolkaa labada erey ee salaanta ah ama masaajidka ah labadaa mid kastaaba waa shay tusaya ereygan libaaxa inaanan uga jeedin libaaxii la yaqaanay ee aan uga jeedo geesi waa qariinadii markaa haddaba shantaa qodob yayna ku hoos marin shantaa qodob kolba ka sheegan uun qiime adigu haddaad doonayso inaad kala saarto makniya iyo musaraxa kolba ka sheegan uun qiime namuudaj qaala almutanabi wuxuu mutanabi yidhi yasifu isagoo tilmaamaya dukhuula rasuuli ruum reer galbeedku ninay soo dirteenoo u soo galay calaa sayfudowla ninkii sayfudowle loodhan jiray reer galbeedka ayaa nin ergaa usoo dirtay sayfudowla oo ahaa dee ninkii madaxdii muslimiinta ka mid ahaa markaa wuxuu sameeyey ninkii markuu u soo galay uu gurigii uu sayfudowla ku jiray iyo gogoshii iyo uu soo dhex socday ayuu gabaygan tiriyey sayfudowla markaasuu yidhi وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البادر يرتقي وأقبلوا نسoo qaabilay buu yidhi yamshi isagoo lugaynaya ayuu na soo qaabilay filbisaad gogoshi ayuu dhex lugaynayey gogoshii ayuu soo dhex lugaynayey buu yidhi famaa daraa laakiin ma garanayo buu yidhi ninkan miskiinkiihi ila albaxri yascaa inuu bad ku sii socdaba ma oga buu yidhi war bad buu kusii socdaaye ma oga buu yidhi inuu bad kusii socdaba am ila lbedri yartaqi iyo inuu dayax usii korayo uu dayax fuulayo uu ku yaalayna ma garanayo buu yidhi kolkaa laba isticaaro ayaa halkaa ku jira ma kuula muuqdaan labada isticaaro halkaa inay ku jiraan waa labadee waa albaxri iyo iyo albedri kolkaa ninkii sayfudawle la odhan jiray ayuu mar shabahay baxri oo baxrigan iminka wuxuu uga jeedaa sayfudawle xagga deeqsinimada bad buu ku xagga cadaanka iyo nuurka iyo faa'iida badnida markii laga hadlayana waa dayax baa la leeyahay oo labadaa isticaara ayaa meesha ku jira markaa uu kaaga shaqeeyo waaba tan ijaabadiina kuga hor qoran wasafa acraabiyu nin reemiyi ah ayaa tilmaamay akhan lahu walaalkiio faqaala wuxuu yidhi kaana akhii walaalkay waxa weeyaan buu yidhi yaqri lcayna isha mid ku marti qaada jamaalan qurux waluduna dhagtana dhegtana wuxuu ku marti qaadaa bayaanan fasaaxo walaalkay haddaad u tagta buu yidhi ishiyo dhegtaba wuu marti qaadaa ishaadana wuxuu ku marti qaadi qurux dhegtaadana wuxuu ku marti qaadi fasaaxo iyo hadal cadde ayuu ku marti qaadi halkaa haddaba ardayow laba isticaara ku jirtaa isticaarada ku jirtaa waxa weeye kaana akhii yaqri alcayna jamaalan wluduna bayaanan markaynu nidhaahno waxay noqonaysaa isticaarada halkaa ku jirtaa jamaalka iyo udunka labada erey bay isticaara ku jirtaa meel waxay kaga jirtaa jamaal oo jamaalka yaqri lcayna jamaalan isha wuxuu ku marti qaadayaa qurux quruxda jamaalka ayaa isticaara ku jirtaa wluduna dhegta la marti qaadayana wuxuu ku marti qaadayaa bayaanan fasaaxo udunkaana wuu ku jira yaa akhii si kalena waa looga shaqayn karaa kitaabkeennani saasuu uga shaqeeyey si kalena waa looga shaqayn karaa waxaa looga shaqayn karaa inaad tidhaahdo yaqrii keliya ayay ku jirtaa isticaaradu yaqri keliya yaqri waa martiqaadka ereygaa yaqri ayay isticaare ku jirtaa inaan nidhaahnana waan uga shaqayn karnaa oo meel kastoo isticaara makniya aad ku aragto isticaaro tabiciya ayaa taalood kaga shaqayn kartaa ta hore makniyay noqonaysa laakiin waa musaraxa haddaad yaqri kaga shaqayso wa qaala tacaala allaa yidhi calaa lisaani sakariya nebi sakariya carabkiisa isagoo ilaahay inooga xikaayoonaya rabi inii wahana alcadmu minii washtacala arasu shayba rabbi yaa rabbi rabbiyow inii aniga wahana alcadmu lafihii ayaa idaciifay minii xaggayga washtacala waxaa ololayey alra'su madaxii ayaa i ololay shayban ciro ilaahow madaxiina wuu ii ololay markay ka hadlayaan magaca ilaahay ee lagu baryo ilaahay uu ducada aqbalo waxaa loo badiyaa inuu rabbi yahay magaca rabbiya magaca ilaahay haddii lagu baryo ilaahay uu ducada kolley ka aqbalayo rabbi baa loo badiyaa kolley anigu waxaan sameeyey qur-aanka waxyaabaan ka yar eeg oon ka qiimeeyey saasaan aniga laftarkaygu ku qanacsanahay waayo haddaad eegto duca nebi ilaahay uu baryayo kelmadda rabbiya buu ku baryaa waa nebi muuse imika oo rabbi waa nebi sakariya oo leh rabbi inii wahana alcadmu rabbi inii wahana alcadmu minii washtacala arasu shayba waa nebi sakariye oo ilaahay rabbi ku baryaya markaa ma xasuusataa rabbi anii masaniya duru wa anta arxamu raaximiin kumuu ahaa ayuub buu ahaa ma xasuusataa rabbi inii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir kumuu ahaa muusuu ma xasuusataa rabbi anii maqluubun fantasir kumuu ahaa nuux ma xasuusataa qul rabbi zidnii cilma waa nabiyulaahi muxamed weeye rabbi zidnii cilma kolkaa ilaahay nebiyadu markay baryayaan qaabka ay u baryayaan markaan doonayno kelimatu rabbi bay isticmaalaan oo magaca ilaahay ay soo qaataan inta badan waa rabbi kolkaa waxaa loo badiyaa waa magaca ilahay haddaad ku barida ilahay uu ku ajiibayo subxaanahu wa tacaala rabbi rabbiyow inii aniga wahana alcadmu lafihii ayaa idaciifay minii xaggayga washtacala waxaana ololay alra'su madaxii ayaa ololay shayban ciro ayuu i ololay aaway markaa halkaa isticaarada halkay ku jirtaa laba meelood baa laga samayn karaa ra'sigaasay isticaara ku jirtaa makniyay noqonaysaa haddii ra'siga aad geliso waana sida innaga uu uga shaqeeyey ra'si baa mushabaho xaabaa mushabahun bihiya ra'si ayaa mushabaha xaabana waa mushabahun bihigii ilan waxaa oloola xaabay ahaan jirtaye xaabadii baa layska xadfay mushabahun bihiga ahaydoo xaabada calaamadaheegii wax kamida ayaa meesha la keeno ishtacala ah waxa ololaxaabay ah waa makniya ishtacalana waa la odhan karaa ama ishtacalay isticaaradu ku jirtaadhe ama ra'sibay isticaaradu ku jirtaadhe labada ka allakaad isticaaradiisa ka dhigto sax buu ku noqonaya wa qaala acraabiyu nin reemiyiya ayaa yidhi fi lmadxi isagoo ammaan samaynaya fulaanu ninka hebel la yidhaahdaa yarmii biarfihi xayu ashaara alkaramu meesha sharaftu ay u tilmaanto meesha ay deeqsinimadu u tilmaanto unbuu ninkani isha ku toogtaa indhaha ku toogtaa wuxuu indhaha ku hayaabay ka dhigan tahay meel kasta oo raganimada iyo deeqsinimada iyo shaksiyadu ay u tilmaamayso ayuu indhaha ku hayaa fulaanun yarmi wuxuu ku tooganayaa biarfihi ishiisa xayu ashaara alkaramu barta deeqsinimadu ay u tilmaanto isticaaradu waxay ku jirtaa lafdiga karama bay ku jirtaa alkaram kolka karamkaa ayaa lagu shabahay insaan insaan wax tilmaamaya ilan insaankaa wax tilmaami jiray deeqsinimadaasa mushabaha insaan baana lagu tilmaamaya insaankiibaa la xadfay mushabahun bihiga ahaa mushabihii karamka ahaabaa sheegan isticaaradu makniyay noqotay insaanka xadfanna khasaa'istiisiibaa la sheegayo calaamadihiisa waxaa kamid mida inuu wax tilmaamo ashaara ayaa markaa meesha kugu qoran tamriinaad tamriinka kooaad intani wuxuu ka shaqaynayey layliska aan macnaynayin buu halkan kaga shaqeeyey bal tamriinaadkan kale hadda ila eg ijri ardayo waxaad ka shaqaysaa ama se adereerisaaba alisticaarata isticaarada ka shaqee atasriixiyata tasriixiyada ah allatii taasoo taxtahaa hoosteeda uu yaallo khaun xariiq fii maa yaati waxa soo socda kelmadaha hoosta ka xariiqan kelmadaha hoosta ka xariiqan waxaa loo baahan yahay inaynu eegno kelmadaha hoosta ka xariiqan waxaa loo baahan yahay inaynu eegno ayaa loo baahan yahay waxaynu haynaa maxay ijri alisticaara atasriixiya alatii taxtahaa khaطu fi ma yaأti kulu zanjiyaة kaأna sawaad ahdaa lahaa sawaad alihaabi wuxuu ku yidhi markab buu doonaya inuu ka hadlo markabkiibuu dusha ka eegayo waa wax madow markabku oo iska foolxun sawirkiisa guud markaasuu is yidhi markab ha kolley waa iska dhadig dhadig buu is yidhi yaad u egeysiisa inan afrikaanada uun ku shabaha buu yidhi kullu zanjiyatin inan kastoo afrikaanadaad moodo kolkaas zanjiyadaasi ama dooni buu uga jeedaa dushiidii sare ayaa madow ah markaasuu afrikaanad ka dhigay kullu zanjiyatin dooni kaste ama markab kaste kaana sawaada leyli waxaad moodaa habeenka madowgiisii ahdaa laha inuu hadiyad u soo diray sawaad alihaab uu harag madow waxayla tahay buu yidhi markabkan ama adoonidan dusha ka madow inuu habeenku hadiyad usoo diray hadiyadaasina ay ahayd harag madow ama saan madow buu habeenku usoo diray muxuu u odhan waayey maalintu wax madow bay usoo dirtay waxaa la og yahay eeg cidda hadday talo ku siinayso ama ay arrinkaala talinayso talada ay ku siisay waxaad ku qiimayni qofkani siduu yahay talo madow qofku markuu ku siiyo oo si xun xunkuula taliyo waxaad ogaanay isagu qof xun inuu yahay waayo taladiisa inaad qiimaynaysaa hadduu talo wanaagsan ku siiyo oo si wanaagsan uu kuula taliyo waxaad ogaanaysaa inuu qof fiican yahay kolkaas sababta habeenka madowga loogu nisbaynaya waxa weeye markabkii sow dusha kama madooba sow ma odhan madowgani waa hadiyad dee yaa soo diri kara dee wixii madownbaa wax madow soo dira wixii cadina wax cad buu soo dira kolkaa wuxuu ku leeyay maalintu iyadoo fikrad fiicanunbay soo dirtaa cadaar iyo nuur iyo wanaag iyo waxaasay maalinta kuu soo diri habeenkuna wax madownde wax sidiisiunbuu kuu soo diraya markaa kullu zanjiyatin buu ku leeyahay afrikaanad kaste ama markab kasta iminka markab baa looga jeedaaye kaana sawaada leyl waxaabaad moodaa habeenkii madoobaa ahdaa lahaa inuu u soo diray sawaad alihaab inuu u soo diray harag madow amase saan madow inu usoo soo diray baa la moodaa haddaba waxay ku jirtaa zanjiya isticaaradu halkaa zanjiyay ku jirtaayo wuxuu ku shabahayaa maxay markabkiibuu mushabax ka dhigay zanjiyadiina mushabbahun bihii buu ka dhigay markabkiibaa maxduufa zanjiyadiibaa madkuura isticaaradii musaraxay kuu noqotay markaa wa qaala wuxuu idhi fii wasfi musayinin mid wax qurxinaya ayuu doonay inuu inoo sifeeyo amase uu inoo sheego idaa lamica albarqu fii kafihi afaada cala alwajhi maaa naciim lahu raaxatun sayruhaa raaxatun tamuru cala alwajhi mara nasiim wuxuu yihi facuulu facuulu facuulu facuul facuulu facuulu facuulu facuul waa inta badan guclaha loogu talgeli jiray gabayaaga gabayba wax buu samayn jiray waa kii guclaha lagu samayn jiray weeyaan facuulu facuulu facuulu facuul facuulu facuulu facuulu facuul dacawtu limaana banii miswaraan falaaba falaaba yaday miswariin guclaa loogu talagalay markaa gabayga sidaad garanayso waa mutaqaarib baa la yidhaahdaa inantii saxaabiyadii baa caan ku ahayd khanse la jiray rasuulka hortiisay ka tirinaysay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi idaa lamica albarqu fii kafihi afaada cala lwajhi maa anaciim lahu raaxatun sayruhaa raaxatun tamuru cala lwajhi mara nasiim idaa lamica albarqu hilaacu markuu ka ifo fii kafihi qacantiisa yari markay soo hilaacda buu ku yidhi afaada cala lwajhi afaada cala alwajhi wejiga wuxuu ku dul shubaa maa naciim biyo yaroo lagu raaxaysto ayaa wejiga kaaga daadanaya buu yidhi markaa biyihii yaraa ee nimcada ayaa wejiga kaaga daadanaya hadday qacantiisu soo hilaacdo lahu raaxatun ala cal ninkani leeyahay sayruhaa socodkeega raaxatun lagu raaxaysto calaa cashaair hadday kugu soo socoto in badan baad ku raaxaysan doontaa tamuru cala alwejhi wejigay sidaa u dul martaa mara nasiimnaa caw yaroo qabow oo wejiga kaa martay siday u marto oo kale tamuru cala lwejhi wejiga ayay maraysaa mara nasiiminaa cawdu siday u marto oo kale idaa lamica albarqu fii kafihi gacantiisu markay soo hilaacdo buu ku leeyahay lamica albarqu ereygan barqiya isticaara ku jirta akhi kelmaddan barqiya ayay isticaara ku jirtaa markaa kitaabku kolley wuu kaaga shaqeeyey dibuu soo eego macnuhunbaa inagu adag wa qaala ibnu lmuctaz wuxuu yidhi jumica alxaqu lanaa fi imaamin qatala albukla wa axya samaaxa jumica waxaa lagu ururiyey alxaqu xaqii ayaa la soo ururiyey lanaa annaga ayaa naloo soo ururiyey fii imaamin imaam baana naloogu ururiyey imaamkoo qatala albukhla nafta ka jaray bakhaylnimada imaamkaasi bakhaylnimada wixii lo odhan jiray wuu dilay wa axyaa wuxuu dib u soo nooleeyey asamaxa deeqsinimadiina wuu soo nooleeyey isticaarada halkay ku jirtaa makuu muuqataa qatala albukla baa lagu leeyahay qatala albukla bakhaylnimu dila bakhaylnimadu miyay noolayd marka horeba hadda qof bakhayla ma aha waa bakhaylnimada lafteedii miyay noolayd wax la dili karo miyay tahay waa isticaara ku jirta markaa wa axya samaaxa deeqsinimadii buu soo nooleeyey imaamkani deeqsinimadu miyay noolayd wax noolaan kara may tahay kolkaa isticaara ku jirta qatala iyo axyaada ajri waxaad samaysaa alisticaarati almakniya isticaarada makniyada ah allatii taasoo taxtahaa khaun xariiq hoosta ka yaallo fii ma yaati waxa soo socda madaxa acraabiyu nin acraabiyaa ammaanay rajula ninkanuu ammaano faqaala wuxuu yidhi taطalacad cuyuunu lfadli lak wa asqad aadaanu lmajdi ilayk wuxuu yidhi taطalacad waxaa soo hanqaltaagaysa cuyuun lfadli darajada oo dhan indhaheegiibaa laka adiga kuusoo hanqal taagaysa war sharaftiiba sawta adigun kusoo eegaysa iyo derajadiiba adunbay ku eegaysaa wa asqad waxa dheg raariciyey amase dhegaystay aadaanu lmajdi sharafta dhegaheegiina ilayka adigunbay ku dhegaysanayaan waxaad la socotaa fadligaasi maadaama cuyuun lagu sifeeyey oo loo idaafeeyey cuyuun cuyuunu lfadli fadliga indhihiisii baa la yihi dee fadligu ma indhuu leeyahay war qof baa meesha looga jeedaa indhale wax indha yeelan kara ayaa looga jeedaa fadligaa haddaba waa isticaaro makniya ah ku jirta aadaanulmajdi sharafta dhegheegii baa ku dhegaysanaysa baa lagu yidhi sharafta dhegheegi sharaftuma leedahay ay wax ku dhegaysato kelmaddan majdiya isticaara iyadana ku jirta wa aakhar nin kalea ammaanay qowman qoom bay ammaaneen bishajaaca raganimiyo geesinimay ku ammaaneen fa qaala wuxuu yidhi markaa aqsamat suyuufuhum seefahoogu waxay dhaar ku mareen allaa tudiica xaqan lahum inayna xaqooga dayicin war nimankan seefahoogaa dhaarsan buu yidhi seefahooga ayaa dhaarsan seeftani waxay ku dhaaratay inayna xaqayga dayicin ama xaqayga aan laga qaadin waxaad la socotaa markaa aqsamad suyuufuhum allaa tudiica xaqan lahum suyuufuhum taasaa dhaartay baa lagu leeyahay seeftu may dhaarataa mise qofka seefta haystaa dhaarta qofka seerta kolkaa waa mush wa qaala sariyu rafa wuxuu yihi sariyu rafa ninkii la odhan jirayna mawaaطinu lam yasxab biha lgaayu daylahu wakam lilcawaali baynaha min masaaxibiin faculun mafaacilun faculun mafaacilun faculun mafaacilun faculun mafaacilun mawaaطin waa meelo lama tawiinin karo isagoon alwadan ila waa jamcu tagsiir hayru munsarifeh mawaain mawaatinu waa meelo lam yasxa bihaa uuna dul jiidin alqayu dalaalku daylahu halkaa wax baadiya oo raad dhigtay ma jirto buu kuleeyay meelaha baadida iyo dalaalkuba kuma joogsadaan buu yidhi uma soo dhowaan karaan mawaainu waa meelo lam yasxa bihaa uuna dul jiidin alqayu dalaalku daylahu faraqiisa wa kan badanaayay lilcawaali eh, warmaha dhaadheer baynahaa dhexdooda min masaaxiiba intii la jiiday halkaa alla maxaa waran dheer halkaa la jiiday buu yidhi alcawaali waxaa loo yaqaanaa warmaha warmaha cawaali loo yaqaanaa kolka alla maxaa waran dheer halkaa dhexdeeda la jiiday buu leeyahy meel waran mooyaane aan wax kale lagu jiidin weeyaan meeshaasi alqayu baynu haynaa isticaara ku jirta markaa kitaabkuna u kaaga shaqaynaya xataa sidaa waxaa laysku shabahay ka mushabaha ka mushabahun bihiga aduu inaad soo yar qaybtoon baa lagaa doonaya sheekh layliska saddexaad bal hadda eeg cayin waxaad soo saarta atasriixiya walmakniya isticaarada tasriixiyada ah iyo tamakniyada ah min alisticaaraat ka soo saara lati isticaaraadka taxtaha khatun xariiq uu hoos yaal maca bayaani sabab adigoo sababtana sheegaya isticaarooyinkaad sheegi doontaa tasriixiyadiiyo makniyadaba khadku ereyga uu hoos yaallo uun laa tacjabii ya salmu min rajuli daxika almashhibu bira'sihi fabakaa laa tacjabii ha yaabin laa tacjabii ha yaabin yaa salmu inanta salmaayi min rajulin nin ha la yaabin ninka oo daxika almashhiibu ciradu ay ka dulqososhay bira'sihi madaxiisao fabakaa isna ooyey waxba ha la yaabin buu yidhi ninay cira ka dulqososhay daxika almashhiib kolkaa wuxuu u cadaankan madaxeenna ku yaalla qofku afku kalku kala qaado sawcilka ma soo baxaan cadaankan afkeenna ku yaalla madaxa ku yaalla ee cirada la moodayaaba inay tahay lan timihiyo qoslaya timuhu way qoslayaane waxba ha la yaabin buu yidhi laa tacjabi ha yaabin yaa salmu salmaayi min rajulin nin ha la yaabin ninka oo daxika almashiibu ciradu ay ka dul dulqosashay bira'sihi madaxiisa oo fabaka markaa ilmeeyey ama se ooyey daxika almashiibu almashiib bay akhi isticaara ku jirta almashiib isticaarada ku jirtaana waa makniya maadaama oo la sheegay mushabihii dee almashiba mushabahe eh insaan masruuroo faraxsan baa mushabahunbiyo meesha kuugu jira masruur masruurkii insaankaha markii lagaa jarayna lawaasimtiisii baa la sheegoo daxiika ah. qosolka qof faraxsanunbaa iskale dama acraabiyu ninbaa ayaa caayay qowman qoom qowm buu caayo faqaala wuxuu ku yidhi ulaaika kuwaasi qowmun waa qoom yasuumuuna ka sooma cani sharafta war kuwaasi waa qoom sharafta ka sooma wa yuftiruuna kuna afuro cala alfaxshaai dulliga iyo xumaha sharaf oo dhanna qoladaasi way ka sooman yihiin buu yidhi xuma oo dhanna way ku afuraan maxaad ka rajaynay markaa kaa ka sharaftana ka sooman xumahana ku afuraya isticaaradu halkay ku jirtaa way kuu muuqataa ulaaika qawmun yasuumuuna an ilmacruuf yasuumuuna can ilmacruuf ey yamtanicuuna can ilmacruuf waxaa laysku shabahayaa manci diidada iyo soonkana laysku shabahayaa wa yuftiruuna cala alfaxshaa yatajara'uuna cala alfaxshaa ama yafcaluuna cala alfaxshaa labadaana waa laysku shabahayaa wadam aakhar laakiin tabiciyay naga noqotay yasuumuun iyo yuftiruun waa cashirkan soo socda maanta inaan gaadhnaaba laga yaabaaye waxoogaa tabiciyay naga noqotay isticaarada halkaa ku jirta cashirkeenna dambe markaan gaadhno ayaad ogaan doontiin ilaa shalay waxaan idinku lahaa halkaasi tabiciyay noqotaye tabiciyanimadu waxay tahay waan fahmi doonaa waa cashir aynaan gaadhin tusaalayaasha in laga daayaa laakiin ku qurux badnayd wixii tabiciya ilaa inta la gaadhaya wadama aakhar nin kale ayaa ayaa caayay rajulan nin faqaala wuxuu yidhi innahu samiin lmaal waa nin maalkiisu uu buuran yahay buuran maalkiisunbaa naaxay mahzuulmacriif sharaftiisuna way dhuuban tahay dhuuban tahay dhuuban tahay ninkani maal ahaan marka loo eego waa nin aad u buuran buu ku yidhi laakiin sharaf ahaan haddii loo eego waa nin aad u dhuban weeyaan xagga sharaftana uu ka dhuuban yaho uu ka liitaa xagga maalkana uu ka buuran yahay buu ku leeyahay waad aragtaa almaal samiinulmaal maalkii ku tilmaannay buuri dee maalku buurtaa mise u bataa war maalku ma buute ma buurte u bataadee mahzuul macruuf baynu nidhi sharaftiina ku tilmaanay wax dhuuban dhuuban dhuuban baan ku tilmaanay sharaftu may dhuubataa mise way yaraataa war way yaraataa sharaftu kolkaa labada meelood ba isticaana ku jirta almaal iyo almacruuf wa qaala buxturi wuxuu hi ninkii buxturi jiray yarfi almutawakil mutawakil buu u waqad qutila waa la dilay hiilatan si hoose a loo dilay hoose ayaa dishay mutawakil markii la dilaybuu kolkaa ayuu gabay baroor ah ayuu u sameeyey markaasuu yidhi famaa qaatalat canhu lmanaayaa junuuduhu walaa daafacad amlaakuhu wadakhaa'iru famaa qaatalad mayna dagaalamin buu yidhi canhu xaggiisa almanaayaa geeridu famaa qaatalad lamayn dagaalamin canhu kalamayn dagaalamin almanaayaa geerida junuuduhu ciidamadiisii ciidamadii uu haystay maxay geerida ula dagaalami waayeen buu yidhi walaa daafacad ma difaacin amlaakuhu wuxuu milkisnaa iyo wadakhaa'iruhu kaydkiisiina hantidii badnayduu lahaa iyo kaydkii ballaadhnaayuu lahaana ninkan waxba uma qaban buu ku yidhi markaa fama qaatalat canhu lmanaayaa junuuduhu walaa daafacad amlaakuhu wadakhaa'iru famaa qaatalad lamayn dagaalamin canhu xaggiisa kalamayn dagaalamin almanaayaa geerida junuuduhu ka faacilkii waa junuuda ka lala dagaalamayaana waa almanaaya walaa daafacad mayna difaacin amlaakuhu wixii uu milkisnaa ee hanti ahaa iyo wadakhaa'iruhu kaydkii ballaadhnaa ayuu haystayna waxba umayn qaban isticaaradu almanaaya iyo amlaakuhu bay ku jirtaa way kuu muuqataa wida alcinaayatu laaxadadka cuyuunuha nanfa lmakhaawifu leexadadka cuyunuha indhahaygu ay hoosta kaa soo eegaan inaayada haddii indhahaygu hoosta ay kaa soo milicsadaan nam iska seexa buu ku yidhi falmakhaawifu wax kasto laga baqaa kulluhunna gebi ahaan ammaanu nabadgelya isku bedelayaan cinaayadu xagga alla haddaad cinaayo ka hesho kelimatu cinaaya waxay ka timid ayn iyo nuun iyo ya bay ka timid kelmadda cayn iyo nuun iyo ya marka af carabiga afar macnay ku timaadaa haddii canaa loogu dhawaaqo laba siyood baa loo kala qoraa haddii alifkeega kor loo taago waa dulliga canaa haddaad alifkeyga kor u taagto muxuu noqoni waa dulliga canaa yacnuu canaa wuu dulloobay weeyi ilaahay qur'aanka ku yidhi wacanat lwujuuhu lilxayi lqayuum wacanat lwujuuhu lilayi ay dallat lwujuuhu lilxayi lqayuum ibnulqayim baa markuu xujaajta ka hadlayay gabaygiisii lahaa caanka ahaa amaa wladii xaja lmuxibuuna baytahu wahalluu lahu cinda almuhalli waaxramuu waqad kashafuu tilka ru'uusa tawaaducan lizati man tacnu lwujuuhu wa tuslimu lizati man tacnu alwujuuhu wa tuslimu kolkaa canaa yacnu waa dulliga weeyaan haddii canaa alifkeega sida ya-da loo qoro oo yacnii lagu keenana waa bimacnaa qasada wuxuu ujeedaa bay noqotaa oo adiga tidhaahda yacni ama acni waxaan ujeedaa waa adiga yidhaahdaa haddii cuniyo la yidhaahdana waa cinaaya waa alihtimaam uniya marka loogu dhawaaqo uniya cuniya waa alihtimaam kolkaa ihtimaam hadduu xagga alle kaaga yimaad naxariistii ilaahay hadday kuu soo qasasdo balka waran ay ihtimaamu kaaga yimaado waa iska seexa buu ku leeyahay markaa wax kastood ka baqaysayba ammaan buu isku bedeliye waxaa jirta mid caanaa la yidhaahyo dhibaatada ah halka ay ka yidhahdeen laqad caanayna maa caanaynaayoo kale waida alcinaayatu laaxadadka cuyuunuha nanfa almakhaawifu kulluhunna amaanun waida alcinaaya marka cinaayadu laaxadadka ay ku soo milicsato cuyunuha indhaheegu nam iska seexo falmakhaawifu wax kastoo laga baqayey kulluhunna gebi ahaan ammaanu nabadgelya isku bedeleene culima iska ilaaliya halkaa namtaa waxaan arkaa dad badan oo u akriyaya nim qofka seexa markay leeyihiin nim iyagoolaan arkaa nim nim ma aha numna ma waa maxay maxaad hor saxa qofka ku leedahay nan baada laakiin nim hamoodin hadda nim iyo num in badan baan arkaa wa qaala abulcataahiya abulcataahiya wuxuu yidhi yuhani isagoo bogaagsi u samaynaya almahdi bilkhilaafa mahdi ayuu kolkaa khilaafo ugu bogaagsiyayey khilaafada markii uu boqorka noqday atathu lkhilaafatu munqaadatan ilayhi tujariru adyaalaha atathu waxa u timid alkhilaafatu khilaafadiibaa u timid khilaafadu dee miyay imanaysaa boqornimadu miyay iskaga kaa iman mise adaa daydayanayo u tegaya atadku waxaa u timid alkhilaafatu baa u timid ku jirta munqaadatan iyadoo hoggaansan bay u timid ilayhi isaga tujariru iyadoo jiidaysa adyaalaha dabadeeda iyadoo dabada dhulka jiidaysa ayay timid buu ku yidhi markaa layliska afraad dac waxaad dhigtaa alasmaa alaatiya asmaada soo socota fii jumalin jumlooyin bixayu yakuunu si uu u noqdo kullun minhaa mid kastaaba isticaaratan tasriixiyatan maratan isticaaro tasriixiye amar wa makniyatan ukhraa mar kalena uu makniye u noqdo ashamsu waa cadeede marna musaraxaad ka dhice marna isticaara musarax marna isticaara makniya albulbul waa shimbir ka yare bulbulka la yidhaaye ee gabayaagu lahaa waida albalaabilu afsaxat bilugaatiha fanfi lbalaabila bixtisaa'i balaabila kolkaa bulbul baa la yidhaaye war shimbirkaa inay bulbulkaana marna musaraxa ka dhig marna makniye ka dhig albaxru marna musaraxa ka dhig marna makniye ka dhig alazhaar musaraxa makniya albarq musaraxa makniya laylaska shanaad kitaabka inooga dhigee soo akhri xawil waxaad u bedeshaa alisticaara alaatiya ilaa tashbiihaat isticaaradan tashbiih dib ugu celi isticaarada halkan ku qoran inaynu tashbiih dib ugu celinno ayaa laynaga rabaa xawil gedi oo dib u gedi alisticaaraat isticaarooyinka alaatiya soo socda ilaa tashbiihaatin tashbiihaat dib ugu celi qaala abu tamaam baa yidhi fii wasfi saxaaba daruur buu arko uu tilmaamayaa diimatun samxat lqiyaadi sakuubun mustagiisun biha hara lmakruubu diimatun diimatun samxat lqiyaadi sakuubun mustagiisun biha hara lmakruubu فاعلاتun mustafcilun faacilaatun faacilaatun mustafcilun faacilaatun diimatun waa joogto diimatun waxaa loo yaqaanaa roobka joogtada ee da-a ee shuba uun diimatun waa joogta buu yidhi daruurahani way shubaanuun samxat lqiyaad hogaan hogaaminteeduna way sahlan tahay si fudud baa daruuraha loo hogaaminaya oo yaa hogaaminaya daruuraha talow waxaa hogaaminaya dabaylaha dabaysha ayaa hogaaminaysaoo kolba xaggay dabayshu u dhaqaajiso unbay daruurtu aadaysaa diimatun waa mid joogtaa ah. samxatulqiyaadi hogaaminteeduna ay sahlan tahay sakuubun waa mid shubaysa biyaha sidaa u shubaysa mustakiiun waa mid u gargaaraysa biha iyada ahara mustakiiun waxaa gargaar weydiistay biha iyada ahara caradii almakruubu kurbaysnayd daruurtan waxaa gargaar ka dalbay dhul caradii kurbaysnayd kolkaa carada ahara waxaa loo yaqaanaa markay qoyan tahay markay engegan tahayna aturaab baa la yidhaahdaa diimatun waa mid joogto ah samxatu lqiyaadi hogaaminteeduna ay sahlan tahay sakuubun oo da-aysa shubaysa mustakiisun bihaa waxa gargaar ka doonaya ahara almakruub ciiddii dee dhibaataysnayda makrubadu ay haysatay isticaara ku jirta dibun beydka u furfuro tashbiih caadiya uga dhigto sariyi wuxuu yidhi qaala sari fii wasfi salji baraf buu tilmaamaya waqad saqata cala aljibaal buuraha isagoo ku da-ay alama birabcihaa subxan faalqa mulima shaybi fii limami ljibaali mulima shaybi fii limami ljibaali alama birabcihaa subxan faalqa mulima shaybi fii limami ljibaali alama waxaa ku soo degay birabxihaa gurigeegii ama dhulkeegii bannaanaa birabcihaa daaradeedii ama gurigeegii waxaa ku soo degay subxan subaxdii subxan subax baa soo ku soo degtay sawta subax yaruni halkan ku soo degtay buu yidhi subax yarunbaa halkan unbaa eriyadii buurtu ay ku taalay subax yarunbaa ku soo degtay horta subaxdu soo cadaan ma ahaan jirin barafkuna sidee buu ahaa barafkuna waa caddaan isnaa kolkaa barafka laftiisiibuu subax kaaga dhigaya alama waxaa ku soo degay birabcihaa gurigeegii waxaa ku soo degay subxan subax ayuu ku soo dejiyey kolkaas subaxdu waa tii la soo dejinayey weeye alama wuu soo dejiyey waa barafka birabcihaa gurigeegiibuu subxan subax ku soo dejiyey fa alqaa wuxuu ku dul tuuray mulima shaybi cirada kii soo dejinayay buu fii limami ljibaal bowraha dhafoorkooga ku dejiyey buurtu dhafoorkeegu waa babaca buurta babaceegu dhafoorkaaga dhigaya buurta dhafoorkeegii ayuu markaa ku dejiyey buu ku leeyahay ciradii iyo barafkii barafka laftiisana ciru ka dhigaya tashbiihunbaa la doonaya inaad u celiso wuxuu ku dejiyey birabcihaa gurigeegii subxan subax ayuu ku soo dejiyey fa alqaa wuxuu ku dul tuuray mulima shaybi kii cirada keenayey ama soo dejinayey fii limam ljibaal buuraha dhafooradooda wa qaala wuxuu ihi wasfi qalamin qalin yar buu tilmaamayaa imikana wa qaala wuxuu ihi fii wasfi qalmin isagoo qalin doonaya inuu tilmaamo waahya fain zaczacat lbanaanu amdara fi dirsi layla axama waahyafa alla mid dhuubani badanaa buu yidhi waahyafa mid dhuuban ismigan mufradkii waa maalansarifo wowgana xurufuljarka ku jiraa wowgani muxuu ku jiraa xurufuljarka ayuu ku jiraa wowgu waxaa lagu soo daraa xuruufta qasamka faa'iidaysa ama ayuu ku jiraa marar qaar marar si kale haddaynuu dhignana waa ruba haddii la yidhaahna waaw rubadu ruba ayaa xaraf jaaroo wowga wakiilka kiina waa xuruufuljar kolka ahyafa waa majruur waayo ismi mufradoo hayru munsarifa maxaa lagu jeri jiray fadxaa lagu jeri jiray kolka ahyafa iminka waa fadxadani waa tii jerka waa ahyafa alla badanaa mid dhuuban ereyga ahyafa waxaa loo yaqaanay inta badan dumarkaa lagu tilmaami jiraye keliya dhuubnidaa la odhan jiray qofka oo dhexdiisu ay dhuubnaato ayaa ahyaf la odhan jiray iminka laakiin dhuubni guud buu uga jeedaa waa dhuubnidii qalinku uu lahaa weeyi wa ahyafa alla badanaa buu ku leeyahay mid dhuuban in zaczacadhu hadday dhaqdhaqaajiso albanaanu qac farahaagaasi faruhu hadday sidaa u dhaqdhaqaajiyaan amdara wuxuu ku da'ayaa fi dirsi waraaqaha dhexdooda leylan habeen axma ah aad madow habeen madowbaa ku daaya ayuu ku dasiinayaa buu ku leey waraaqaha habeenkaa madowga da'ayaa waa maxay habeenka da'aya mad garanaysi waa khadkii khadkiibuu habeenkaaga dhigay kolka waa inaad khadku tidhaa waa habeenoo kaluun dee tashbiih markaad ka dhigayso ana sayfun seef baan ahay ilaa ana lisayfi nabwa seeftu way afbeeshaa wa mili anoo kalena laa tanbuu calayka madaaribuhu dushaada kugu afbeeli mayno oo afka iyagu ma laabmaysa marnaba ha layliska lixaad xawil waxaad u bedeshaa atashbiihaad alaatiya tashbiihyada soo socda ila isticaaratin isticaare u bedel ina arasuula la nuurun yustadaau bihi gabay buu ahaayoo intaa yar buu ka soo qaatay ina arasuula la nuurun yustadaau bihi muhanadun min suyuufi illaahi masluulun ina arasuula rasuulku la nuurun nuur buu ahaa yustadaau bihi la ilaysto iftiin ummadda u bixiya ina arasuula la nuurun waxaa lagaa doonayaa haddaba yustadaau bihi daa dambe inaan tashbiihu bedelno ina arasuula la nuurun sideeday tashbiihu u tahay iyadu laakiin daa dambaa lagaa rabaa ana usnun laan baan ahay min usuni sarxatik geedahaaga waaweyn laamihiisa ka tirsan wa farcun laan baan min furuuci dawxati geedahaaga balballaadhan laamahoogii ka tirsan usnina waa laan farcina waa laan dawxa waa geedka aadka u ballaadhan sarxina waa lamidu waa geedka aadka u ballaadhan ana qusnun laan baan ahay min qusuuni sarxatika geedahaaga ballaadhan laamihiisiiya wa farxun kolkaa sarxatikadaasaa lagaa doonaya inaad si fiican uga shaqayso tashbiih baaba laynaga codsaday laakiin kan tashbiih xawil atashbiihaada laati tashbiiha laftiisa ad isticaaro ka dhigi ina arasuula la nuurun tashbiih baa ku jira arasuul iyo nuur buu tashbiih ku jiraa isticaarun baad u bedeli rasuulkuunbaad xadfiyo nuurkuunbaad qaadani dee arsala allaahu ilaynaa nuuran unbaad odhanaysaa min makka arsala allaahu ilaynaa nuuran min makka markaad min maka tidhaa in nebi maxamed aad ujeedito lama garanayo ilan waa in qarino meesha la keene ana usnun laan baan ahay aduu laan ma tihide laanoo kalaa tahay saw maaha kolkaa laan baan ahay laantaa unbaad qaadanaysaa ood adigu isa siinaysaa ana usnun laan baan ahay min usuuni sarxatika dhirtaada laamaheegiiya wa farcun baan laan min furuuci dawxatika geedahaaga ballaadhan laamahoogiiya ana sayfun anigu seef baan ahay waa kalaan ahay waa tashbiih markaa ma og tahay ilaa ana lisayfi seefta waxaa nabwatan afbeel seeftu way afbeeshaa wa miliya anoo kalena laa tanbuu calayka dushaada ku afbeeli mayso madaaribuhu afkiisu laan baan ahay laakiin anoo kale kulley ma afbeelayno uma qasad waxaa qallashay quluubukum quluubtiinnii min bacdi daalika intaa kadib oo fahya quluubtiinnu kalxijaara waa dhagaxa oo kale fahya kalxijaara maxaad haysaa kolkaa fahya kalxijaara sow tashbiih maaha isticaarun baad u bedelaysaa aw ashaddu qaswatan wayba ka adag tahay وإن صخرا لتاتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار وإن صخرا إنك صخر ليلى واويل مجعي لتاتم به وحك لتاتم وحك ضيدا الهداة كو هنوسا أي به إسقى كضيدا كأنه وحابد مودا علم بور في رأسه لكذا سرنا نار دبلك قشدي buurtu haddii dhakada dab lagaga shido si weyn bay u iftiintaa bal minaaradaha halka laga arkay eega iftiinkooga kolkaas siduu u muuqdo ayay inantaasi inankaa ka dhigtay buur dab lagu shiday wa ina sakran inanka sakri la yidhaah lata'tamu waxaa ku dayanaysa alhudaatu kuwa hanuunsanbaa bihi isaga ku dayanaysa kaannahu waxaabad moodaa calamun buur fii ra'sihi dhakada sare naarun dab lagaga shiday waina sakran lata'tamu alhudaatu bihi mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun mustafciluun faacilun mustafciluun faacilun waina saaharan lataatamu lhudaatu bihi kaannahu calamun fi ra'sihi naaruun waina sahran inanka sakhri la yidhaa waa inan saxaabiyada ayaa walaalkeed u barooranaysa waxaa tidhi waina sahran sakhri lata'tamu waxa ku dayanaysa alhudaatu kuwa hanuunsan ayaa bihi isaga ku dayanaya kaannahu waxaabaad moodaaba calamun baad moodaa fii ra'sihi naarun dhakada sarena lagaga shiday dab ana qarsu yadayg war anigu waxaan ahay qacmahaagu waxay biqliyeen ana qarsu yadayg qacmahaagu waxay biqliyeen baan ahay siir yaroy qacmahaagu soo saareen ayaan ahay waa macallin baad kolkaa waa tashbiih dee adigu ma tihid qarsiga laftiisa iyo qarsi oo kaleaan ahay baad ujeedaa macnaheegii waad fahantaan umalaynaya isciduun calaya wafi lxuruubi nacaamatun tajfilu min safiiri saafiri asadun calaya libaax buu igu yahay aniga markuu igu soo baxo waa libaax wa fi lxuruub raggu markay salaana nacaamatu waa goraya lugaha iyo baadadkaba wuu ku cararaa rabdaau taa midabkiihi tajfilu way ka argagaxdaa min safiri saafiri foodhidii baxdaba way ka carartaa taa midab midabkaa maad garanaysaa war baasha gorayada la yidhaahdaa sanqadhay baxdaba way ka carartaa ilaahay baa orod iyo xawaare u dhiibay ila waa wax ku cararaya baadashii oo waxa lagu tiriyaa waxyaabaha duula waana wax ku cararaya lugihii baadashana kolkaa way kala bixinaysaa lugahana way ku cararaysaa way caawinayaan marka adiga haddii garbaduub lagu xidho maad kartaa ilan gacmahan waynu ku cararnaa iyaga laftoodii kolkaa wuxuu ku leeyahay anigana libaax buu igu yahay dagaalada iyo raggu markay ishelaanna gorayo ayuu noqdaa sadun alaya libaax huwa sadun alaya waa tashbiih markaa inaad u bedesho isticaara lagaa rabaa sadun calaya libaax buu igu yahay wa fi lxuruub dagaalada dhexdoodana nacamatun gorayo oo kale ayuu noqdaa rabdaa taa midab midabkanihi tajfilu way ka argagaxdaayo way ka carartaa min safiri saafiri kafooriya iyo fooridiisa way ka aragtaa ishrax waxaad sharaxdaa qowla bni sinaan alkhafaaji ibnu sinaan alkhafaaji ninkii la odhan jiray hadalkiisa sharax fii wasfi xamaama markuu qooleyda ka hadlayey qooley yar buu arkay ama xamaamkan guryaha inoo jooga ayuu arkay uma bayin caddee maa fiihi min albayaan wahaatifatin fi lbaani tumli haraamaha calayna watatlu min sabaabatihaa suxfan walow sadaqat fima taquulu min alsa lmaa labisa طwqا وma khadبت kفn وhatifaة في الbاn تmlي غrاamhا عlyna وتdlو min صbاbا انتhا صحفاn وlw sdqت فيma تqul min الأسا lma labsa طwqا وma khadبت kفاn وhaatifatin badana waa wowgii marka dhawaydan soo maraynay oo marka muنصariفuu galo kasradiisii baad ka helaysaa waaxiyafo inagii fadxada ku arkayna ilmalansarif buu ahaayee wa wahaatifatin alla badanaa mid ooyeysaa buu yidhi ama qayliyaysaa filbaani geedahan baanka la yidhaabay ka dhex oydaa tumli waxay inoo yeedhisaa qaraamaha jacaylka haya ayay inagu dul akhridaa buu yidhi tumli way yeedhinaysaa qaraamaha jacaylkeegay yeedhinaysaa calaynaa inaga dusheenna wa tatlu waxay akhriyaysaa min sabaabatiha jacayl aawadeedna suxufan waraaqaydin waraaqaydinoo jacayla inagu dul akhriyaysaa buu yidhi waa markuu xamaamku ciyayo ama uu taahayo walow sadaqad hadday run sheegayso fii ma taquul waxay leedahay oo min alasa warwara xamaamkani hadday dhab tahay uu warwarayo lamaa labisad maba soo xidhateen buu ku leeyahay dawqan dahabka yaree qoorta ugu xidhan inta madowgan yaree halkan ugu xidhan buu dahab ka dhigay lamaa labisad mayna soo xidhateen dawqan dahabkaa yaree qoorta ugu xidhanba ma soo xidhateen wamaa khadabad mayna soo xinaysateen kafan buu ku leeyahay labada lugood waa yar midab midab moogtahay kolkaa lugahana ma soo xinaysateen buu yidhi hadday dahab yarna ma soo xidhateen warwar ma jiro markaa taqsiimu listicaara ilaa asliya wa tabiciya waxaynu halkan ku arki doonaa in sha allahu tacaala inaynu isticaarada u qaybinno in badan baan idinku lahaa isticaaradani waa asliya ama waa tabiciya aan idinku lahaa taqsiimu listicaara isticaaradaaynu qaybini ilaa asliyati wa tabiciya culima arkaantii shanta ahayd isticaaradiiyo majaas almursal xaggay ka soo baxeen marka halkee la eego shantii qodob marka kee la eego maxaa tidhi marka calaaqada la eega ayay ka soo baxeen calaaqada marka la eego ayaa majaasalmursal iyo isticaara ay meesha soo fadhiisanayeen waa bictibaari alcalaaqa ma kula tahay xaaji sidaa calaaqada markaad eegto ay isticaaradii soo fadhiisanaysaa ama majaasulmursalkii haddaba isticaarada asliyiya tabiciya loo qaybiyaa mustacaarka marka la eego ereyga mustacaarka markaan maanta eegno ayay ama tabiciyo noqon ama ay asliyo noqoni marka aya la eego weeyaan mustacaarka mustacaarku lafdigii la soo ergistay buu ahaa saw maahayn horta isba isticaaradu af carabiga saw kelmadda lagu hadlo ma garanayno inay saddex ka koobnayd ismi iyo ah, maxay kelmaddu ahay ismi iyo ficil iyo xaraf saddexdaa wax ka badan kelmaduma noqon karto inay tahay ismi iyo inay tahay ficil iyo inay tahay xaraf kelmadda lagu hadlaa saddexdaa waa mid ahaan haddaba isticaaradu ma asmaadunbay gashaa mise afcaashunbay gashaa mise xuruuftunbay gashaa mise gebiba way wada gashaa isticaarada maxay idinla tahay ragow gebiba way gashaa saddexdaba isticaaradu way gashaa waxaad arkaysaa ismi ay isticaara ku jirto waxaad arkaysaa ficil ay isticaara ku jirto waxaad arkaysaa xaraf ay isticaara ku jirto haddaba akhi waxaan kuu sheegayaa hadday isticaaradu xarafba gasho ama ay ficilba gasho waa tabiciya la yidhaha tabiciya la yidhaha magaceega isticaara tabiciya waa markay halkee ku jirto laakiin waa markay ficil iyo xaraf ku jirto yaa ii soo hadhay hadday isticaaradu ismi gasho waa la kala qaadaya ismigaasi hadduu jaamid yahay dee naxwo waa la garanayaa kolleye jaamid sow lama garanaya ismi jaamid hadduu ismigu jaamid yahay isticaaradu waa asliya haddii ismigu uuna jaamid ahaynuu mushtaq yahayna waa tabiciya kolkaa tabiciyadu waa imisa imisaa tabiciyaa saddex baa tabiciya xaraf oo dhan isticaarada gashaa waa tabiciya ficil oo dhan isticaarada gashaana waa tabiciya ismiga mushtaqa ah isticaarada gashaana waa tabiciya saddexdaas isagu tabiciye maaha asliyaduna waa tee waa halkay gashaa ismiga maxayga ah ismiga jaamidko qura ayay asliyaduna gashaa isticaara asliya kolkaa tabiciya asliya loo qaybinaya yaa badan haddaba isticaarada ma asliyadaa badan mise tabiciyada war asliyadaa badan culimo isticaara asliya ayaa badan hadda tira ahaan waxaa batay tabiciyadiisaan iminka idiin tiriyey ereygan tabiciya maad garanaysid macnihiisa tabiciya waa maxay tabiciya waa taabicun mid wax raacaya saw maaha tabiciyo kastood aragto asliyo ka horraysaa meesha joogta kolka haddaad tabiciyaba aragto maxay taabicu tahay sii raacaysaa asliya kolkaa tabiciye kaste asliya way la joogtaa laakiin asliyadii tabiciya lama joogto kolka yaa badan bay ka dhigan tahay asliya ayaa badan taqsiimu listicaara isticaarada ayaynu u qaybin ilaa asliya wa tabiciya mid asliyeah iyo mid tabiciyeah ayaynu isticaarada u qaybinaynaa qaala almutanabi wuxuu yasifu qalaman isagoo qalin tilmaamaya ymuju ظlاma fي نahaari lisaanh وyfaamu caman qaala maa laysa ysmacu ymuju wuxuu tufaa alaaman madow buu tufaa fii nahaarin maalin cad buu ku dhex tufaa madowga lisaanuhu carabkiisu carab yaroo maad aragtay madow tufaya maalinna ku dhex tufaya welibana maalin yaroo cad oo halkaa taala unbu madow yar ku dhex tufaya kolba ar maalinta maad garanaysin limo waa maxay maalintu waa xaashidii weeyaan xaashidii baa maalina madowga yaruu ku dhex tufayaana waa maxay waa khadkii yamuju wuxuu tufayaa dalaaman madowbuu tufayaa fii nahaarin maalin buu ku dhex lisaanuhu carabkiisu wa wuxuu ka fahmi caman qaala ninkii caman wixiibuu fahmi qaala uu yidhi maa laysa yasmacu wuxuuna maqlayninba wuxuu kuu tilmaamay wuxuu kuu tilmaamay wuxuuna maqlayn buu fahmaa markaad waraaq yar iyo qalin qaado ee doonaysa inaad qoraal samayso arday hadda si fiican u eg qoraal baad doonaysaa inaad samayso suurtagal miyay tahay markaad qoraal qaadeed wax qorayso inaad hadasho codkaaga maqashiiso miyaad maqashiinaysaa ma maqashiinaysid m waxa una maqlayn buu haddana fahmayaa buu ku yidhi yamuju wuxuu tufayaa buu ku yidhi yamuju wuxuu tufayaa buu ku yidhi dalaaman madow buu tufayaa fii nahaarin buuna ku dhex tufayaa maalin lisaanuhu carabkiisu wa yafhamu wuxuu ka fahmayaa caman qaala kii hadlayna caman kii qaala yidhina maa laysa yasmaxu wuxuna maqlaynin buu ka fahmayaa isticaarada ku jirta ardayo waad arkaysaa markaa qalinka ayaa mushabbah lagaaga dhigay waa lisaanuhu hadda hada ku jirtaa qalina ma ogtahay waa mushabah insaanna waa mushabahun bihi haddaba qalin markuu mushabah yahay insaanna mushabahun bihi uu noqday ma musaraxa mise waa makniya waxaan doonay ma tabiciya mise waa asliya ma tabiciya mise waa asliya bal qiyaasa hadda waxaad eegti ficil may ku eeg ismi bay ku jirtaa baan ku idhi damiira damiirku ma mushtaq baa horta mise waa jaamid dee mushtaq ma aha mushtaq maaha damiirku kolkaa isticaar lisaanuhuba iminka isticaara ku jirtaa yamuju wuxuu tufaa dalaaman habeen buu fii naxaarin maalin ku dhex tufaa lisaanuhu carabkiisu carabka ayaa iska leh lisaanuhu waa carabkii ayo waa lisaan qalam sooma qalinka carabkiisa kolka qalinkaas ayaa ayaa horta isticaara ay ku jirtaa bal horta qalinka aan eegna isticaaradu siday ugu jirto qalinkani waa mushabbah qalinka isagu mushabbah maaha insaan meesha ka maqanna waa mushabbahun bihi waxa la xadfay mushabbahun bihigii insaanka ahaa waxaana la sheegay qalinkii mushabaha ahaa kol haddii qalinka la sheegay isticaaradii maxay noqotay markaa barma makniyay noqotay mise musaraxa ta sheega maxay noqotay horta may makniyo musaraxadii horeen soo dhigana kala sheega waa makniya kol haddii mushabahu bihiga la jaro mushabaha la sheego waa makniya isticaaradu isaw makniyo maaha haddaba makniyadii waa qalinkii ma og qalin bay ku jirtaaye ama insaan iyo qalin bay ku jirtaaye ma tabiciyaan idhaahdaa mise mise mise asliya asliya xaggii hore waxay ka tahay makniya cashirkeennii shalay weeyaan makniyay ka tahay keenan maantana maxay ka tahay musaraxay ka tahay wa qaala waxaa kaluu yidhi yukhaaib isagoo la hadlaya sayfadawla isagoo sayfudawle la hadlaya uxibuka ya shamsa zamani wabadrahu wain laamanii fiika suhawa alfaraaqidu uxibuka ku jecliyaa buu yidhi alla ku jecliyaa yaa shamsa zamaan wakhtiga cadeediisii iyo wabedra hudayixiisiiyowba wain laamanii fiika haba igu kaa canaantaan assuha xidiga suha la yidhaahye yaree qarsoon iyo walfaraaqidu xidigaha faraaqidka la yidhaahdo waa farqadaynka kuwii la odhan jire xidigahaasiba ha igu kaa canaantaane xidigahan maad garanaysaa canaananaya war waa boqorradii kalu xidiga ka dhigaya isagiina cadeed iyo dayax buu ka dhigay kolkaa xidiguhu habay igu kaa canaantaan saan kuu jecele boqorada kale habay igu nacaane alle ku jecliyaa buu yidhi boqorow uxibuka waan ku jecelahay yaa shamsa zamaan zabanka cadeediisii iyo wabadrahu dayixiisii iyowba in laamanii fiika habay igu kaa canaantaan assuha xidiga yaree suha la yidhaa iyo walfaraaqiidu xidigaha farqadaynka la odhan jirayba ha igu kaa canaantaane isticaaradu halkay ku jirta ma kuu muuqataa shamsi iyo bedri iyo asuha iyo alfaraaqid afartaasay ku jirtaa isticaaro afartaba haddaba maxay noqonaysaa ma asliya mise tabiciya afartaba asliye weeyaan wa qaala almacari baa yidhi fi rasa isagoo baroordiiq samaynaya فتنعاشقته البابليات حقبتان فلم يشبها منه برشف ولا لثم fatan waa inan buu ku leeyahay cashiqatu waxa jeclaatay albaabiliyatu khamrada ayaa jeclaatay xiqbatan wakhti dheer fatan waa inan cashiqatu ay jeclayd albaabiliyatu khamradu ay jeclayd xiqbatan wakhti dheer falam yashfihaa minhu ma bogsanin amaa ma dawayn birashfin dhunkasho walaa lahmin iyo lasmi toona waxaynu eegaynaa bal hadda ila ega culimo fatan cashiqat lbaabiliya baabiliyada iminka khamrada uu kaaga dhigay ama isticaarada uu ku sameeyey albaabiliya maaha isticaaro rasmiya maaha isticaaro rasmiya dee khamro rasmiya maaha inan buu uga jeedaa markaa ereyga baabiliyaah fatan waa wiil buu ku yidhi cashiqatu waxaa jeclaatay albaabiliyatu khamradii inan buu uga jeedaa ilan cashiqad baa meesha kuugu qorane xiqbatan wakti dheer bay inantu jeclay falam yashbiha isagu ma bogsiin minhu xaggiisa birashfin wax rashfiyo iyo walaalasmin dhunkasho kuma bogsiinin marnaba buu ku leeyahay ma dhunkanin buu ku leeyahay marnaba rashfigu waxa weeye qofku markuu biyaha in yar uu afka gelinayo yar muudsanayo o yar kabanayo oo kale kolkaa birashfin kabasho kuma bogsiin walaa lasmin iyo dhunkasho toona kabasho iyo dhunkasho toona kuma bogsiin isticaaradaasi ma asliya mise waa tabiciya maxay kula tahay asliya albaabiliya bay ku jirtaa mushabahu waa albaabiliya aag bintuna waa mushabahunbihigii bintadii baa layska xadfay mushabahunbihiga ahayd kollay baabiliyadii baa sheeganoo mushabaha isticaaradu waa makniyo isticaaradaa makniyadiihi baabiliye iyo iyo binta kaa doontaba eego ma asliya mise waa tabiiciya asliya weeyaan wa qaala tacaala allah yidhi walamaa sakata markii uu intihooday can muusa muuse markuu ka intihooday alqadabu cadhadii akhada alalwaaxa looxyadiibuu qaatay wa fii nuskatihaa nuskadeedana waxaa ku sugnaa hudan hanuun iyo waraxma naxariis liladiina kuwii ayay ugu sugnayd hum iyagu lirabbihim rabbigood yarhabuun ka baqayey walamaa sakata markuu gebagabooday halkan laba isticaara kolley la gelin karaa kitaabkeenu ku geliye inaga arki doonee baxsigeenna yarba gelin doonee sakatana isticaara la gelin karaa oo maxaan odhan karaa sakata haddaan gelinayo intaha baan ku macnaynaya walamaa sakata markuu aamusay odhan maayo ilan cadhadu ma aamustay walamaa sakata markuu baaba'ay can muusa muuse markuu ka baaba'ay aladabu cadhadii ayuu ahada alwaax looxyadii qaatay wa fii nuskatiha nuskadoodana waxaa ku sugnaa hudan hanuun iyo waraxma naxariis liladiina kuwiibay ugu sugnayd hum iyagu lirabbihim rabbigood yarhabuunka baqayay walamaa sakata can muusa aladab sakata isticaara ku jirta haddaba akhi waxaa mushabaha alintihaa waxaana mushabahubiya sukuudkii baa loo ergistay intihaa sukuud oo macnihiisu intihaa yahay ayaa laga ishtiqaaqday sakata oo macnaheegu yahay markaa maxay intaha isticaaradaasi ma asliya mise waa tabiiciya ficil bay ku jirtaa hadda waa tabiiciya isticaaradaasi haddii alqadab la geliyana waa la gelin karaaye asliyay noqoni haddii xagga alqadabka la eego wa qaala almutanabi wuxuu idhi ninkii mutanabi lo odhan jiray fii wasfi اlasad isagoo libaax ka warramaya wardun ida warada albuxayrata shaariban warada alfuraata zaiiluhu waniila wardun buu ku yidhi idaa warada albuxayrata shaariban warada alfuraata zaiiluhu waniila libaaxa buu doonayaa inuu tilmaamo wardun waa midab midab waa boodhboodh ubax ubax wardun waa bahal midab midaba buu yidhi waa kabar wardun tani huwa wardun bay ka dhigan tahay waa bahal midab midaba ah, wardun midab midab idaa warada albuxayrata badda markuu ku arooro shaariban isagoo ka soo cabisleh warada alfuraata webiga furaad waxa ku arooro isna za'iiruhu reenkiisa wa niilan webiga niilna reenkiisaa gaadha labadaa aadka u kala fog codkiisaa ku aroora buu ku yidhi waxaynu uga jeednaa warada alfuraata zaiiruhu horta yaa warada faacilo ah waradada dambe isagu hadduu badda ku arooro intuu badda kusii socdo cidaa uu samaynayo waxay ku aroortaa webiyada buu kuhi ciduna way aroortaa kolkaa waradadaasi aroor rasmiya loogama jeede maxaa looga jeedaa wasala baa looga jeedaa horta warad alfuraata ay wasala alfuraata webiga furaad ayuu gaadhaa za'iiruhu reenkiisu iyo waniila webiga niilba waa gaadhid markaa wusuul baa looga jeedaa wuruudkaa haddaba waradadan isticaara ku jirta oo mushabihu wuxuu ahaa alwusuul mushabahunbihiguna wuxuu ahaa alwuruud mushabihii wusuulka ahaabaa la xadfay kadibna wuruudkiibaa lasoo qaatay oo lasoo ergistay warade oo ficilaa laga ishtiqaaqday oo macnaheegu wasalaah kolkaa warada wuxuu gaadhaa baad ku macnayn ku aroodhanin warada wuxuu gaadhaa alfuraata furaad buu gaadhaa zaiiruhu reenkiisu wa niila wuu gaadhaa isticaarada halkaa warade ku jirtaa waa maxay asliya tabiciya maxay noqotay tabiciya bay noqotay albax fi abyaati baydadka aalaaa uulaa saddexda bayd ee hore waxaa ku sugan sticaar makniya isticaar makniya wa tasriixiya fa fi lbeyt اlأwl beytka koobaad shubiha alqalamu qalin baa la shabahay wa huwa marjicu damiir waa halkuu damiirku u noqonayo fii lisaanihi damiirkaasa u noqonaya qalinka ma ogtahay biinsaan baa lagu shabahay uma xudifa almushabahu bihi insaankiibaa la xadfay wa rumiza ilayhi waxa lagu ishaaray bishayin min lawaasimihi wahuwa lisaan falisticaara makniya isticaaradu waa makniyo isticaarada makniyadii asliyay sii noqon doontaa haddaba wa shubiha almidaadu khadkiibaa la shabahay bidalaami madow baa lagu shabahay bijaamici sawaad calaaqaduna waa madowga ka dhexeeya wastuciira waxaa la ergistay allafdu daalu lafdigii kutusayay cala lmushabahi bihi ayaa lilmushabah loo ergistay cala sabiili isticaarati tasriixiya wa shubiha alwaraqu waxaa lagu shabahay warqadii binahaar maalin baa lagu shabahay hadda waa beytka koobaadun bijaamici lbayaad cadaanka ka dhexeeya dartii uma istuciira waxaa la ergistay allafdu daalu lafdiga kutusaya cala lmushabahi bihi lilmushabah cala sabiili isticaarati tasriixiya beytka koobaad imise isticaara adaba ku jira yamuju dalaaman fii nahaarin lisaanuhu horta lisaanka halkan hada lisaanka isticaara ku jirtay makniye ahayd saankaama ahayn ka labaadna maxaynu soo qaadanay shamsada iyo bedriga iyo suhaada iyo fanaaqid intaba isticaara ayaa iyadana ku jirta koobaad nahaarkana isticaara ku jirta dalaamkana isticaara ku jirta saddex isticaana ka koobaad keliya ku jira waa dalaam waa nahaar waa lisaanuhu hadiisa yamuju dalaaman madowbuu tufayaa dee ma madowgii habeen ku tufayaa mise khad dee dalaaman taasi mayna musaraxo ahayn fii nahaarin maalin buu ku dhex tufayaa maalintan ma maalin cad baa looga jeedaa mise waraaq isticaara mayna iyaduna isticaaro ahayn asliyeah lisaan qalamkuna waa lamidun wa fi lbayt aani baytka labaad shabaha wuxuu ku shabahay sayf dawla maratan mar bishamsi cadeeda shabaha wuxuu ku shabahay sayf dawla ayuu ku shabahay maratan bishamsi mar cadeeda wa maratan bilbedri bijaamici rifca saraynta iyo waduhuur muuqashada ayaana ka dhaxaysa uma stuciira waxaa la ergistay daalu lafdigii kutusaya cala mushabahi bihi wahuwa shamsu wlbadru lilmushabah cala sabiili listicaarati tasrixiya fi lkalimatayn washubiha min duunihi washubiha waxaa lagu shabahay man duunahu boqorkaa dadka ka hooseeya waa boqorada kale maratan bisuha xidiga suha wa maratan binujuum bijamic اصiغr واlkhafا way yeryar yihiin wayna qarsoon yihiin uma اstuciira waxaa la ergistay allafdu daalu calى اmushabahi bihi wahwa suha wاlfaraaqi lilmushabah baa loo ergistay calى sabiili اisticaaraةi tasriixiya fi lkelimateynba wa fi lbeyti haali beytka saddexaad ardayow shubihad waxaa la shabahay albaabiliya wahy alkhamru weeyaan bimraa gabadh baa lagu shabahay uma xudifa almushabahu bihi wa rumiza ilayhi bishayin min lawaasimihi wahwa cashiiqatu cala sabiili اsticaaraةi اlmakniya waidaa rajacta markaad dib ugu laabato ilaa kulli ijraa'in ijre kaste oo ajraynaahu aan soo samaynay ficil kastoon soo samaynay listicaarada saabiqa isticaarooyinka hore ra'ayta waxaad arkaysaa annanaa inagu fi tasriixiyati tasriixiyada istacarnaa inaan soo ergisanay allafda daala al lmushabahi bihi lilmushabah wa annanaa lam nacmal maynaan samayn camalan aakhar camal kale wa ramaznaa ilayhi bishayin baan ku ishaarnay min lawaasimihi wa ana alisticaarata tamad aydana way dhammaystirantay bi hada alcamal waidaa ta'ammalta markaad eegto alfaad alisticaara asaabiqa ra'aytaha waad arkaysaa jaamidatan iyadoo jaamida hayra mushtaqa aan mushtaq ahayn wa yusama hada nooc waxaa lagu magacaabaa oo min alisticaarati min alisticaarati ah wa yusama hada nawcu min alisticaarati asliyatan ma yidhi war halkaa asliyatan ma idin yidhi hadda albu aniga ku daray ninuu asha uuna ku darin baan doonaya culimo dhammaan ma albu ku wada daray kitaabkii yara nasixi jiray ma albu ku daray ya albu ku daray okay وإذا تأملت ألفاظ الاستعارة السابقة رأيتها جامدة غير مشتقة ويسمى هذا النوع haddaba minta ma ka saaray ciduu minta ka saaray ma jirtaa mintiina wuu wataa ويسمى هذا النوع isticaaratan asliyatan saasay ku habboon tahay wayusama hada nawcu isticaaratan asliya ama wayusama hada nawcu min alisticaarati asliyatan halkaa u fiirsada dabcadaha jiro soo raadiya suuqa ka soo raadiya alasliyati ashaa way kula khaldameene cid ashaa ka tagtay baad arki doontiin ha waan la socdaa maaha meesha sifaha moodina sifa maaha meeshu kolkaa min alisticaarati asliyatan baa iska dhaaf aduu dabcadahan bal hadda suuqeenna soo ogaado asliyada waa in asha laga daayo undur waxaad eegtaa idan haddaba ila lmiaalayni labada tusaale alakhiirayni ee dambe tajid waxaad heli doontaa bikulli minhumaa mid kasta isticaaratan tasriixiya baad ka heli doontaa wa fii ijraa'ihaa samaynteedana naquul waxaynu odhanaynaa shubiha waxaa la shabahay intihaau lqadabi cadhadii baaba'aysay baa bisukuut lagu shabahay bijaamici lhudu waxaana ka dhexeeya hudu iyo deganaansho fii kullin mid kaste uma stuciira waxaa la ergistay allafdu daalu cala lmushabahi bihi wahwa sukuut wey lilmushabah baana loo ergistay wahwa intihaau lqadab waa cadhada baaba'day uma shtua waa la ishtiqaaqday min asukuuti oo bimacnaa intihaa lqadaba ayaa sakata laga ishtiqaaqday oo bimacnaa intahaa ah washubiha waa la shabahay wasuulu asadi libaaxa gaadhidiisa ila lfuraadi uu gaadhayo biwusuuli maai biyaha gaadhidoodii baa lagu shabahay bijaamici ana kulan yantahi ilaa qaaya inuu mid kastaaba qaayo ku intihoonayo uma stuciira waxaa la ergistay allafdu daalu cala lmushabahi bihi wahwa lwuluud lilmushabah baana loo ergistay wahwa usuulu sawt uma shtuqa waa laga ishtiqaaqday min alwuluud bimacnaa wasuuli sawt warada ayaa laga ishtiqaaqdo bimacnaa wasalaa fa idan haddaba faidaa anta waasanta markaad isbarbar dhigto bayna ijraai haatayni isticaaratayn labadan isticaaro wa ijraai isticaaraati اuulaa iyo isticaarooyinkii hore ra'ayta waxaad arkaysaa ana alijraaa dareerintu hunaa halkeennan laa yantahi inayna ku egayn cinda isticaarati mushabahi bihi mushabahun bihiga marka loo soo ergisanayay limushabah kamantahaad siday ugu egayd fi isticaaraati اuulaa bal yaziid wuxuu la dheeryahay camalan aakhar wahwa ishtiaaq ishtiqaaq baa meesha soo gelaya ishtiaaq kelima kelmad baa laga ishtiqaaqanaya min almushabahi bihi wa ana alfaad alisticaarati hunaa mushtaqatun waa mushtaqo laa jaamida maaha wa yusama hada nawcu min alisticaara waxaa lagu magacaabaya bilisticaarati tabic sidan oo kale aan doonayni tan oo kale waa inuu sameeya waa sax tani eeg min alisticaara markuu yidhaah ta dambe waa inuu asliye keliya yidhaah ama bilisticaarati lasliya ba waa inuu ka daba keenaa waxbuu ka bedelay soo maaha okay wa yusama hada nawcu waxaa lagu magacaabaa oo min alisticaarati isticaarada bilisticaarati tabiciya baa lagu magacaabaa waa tabiciya asliye odhan mayno lina jarayaanaha jarayaankeega iyo dureersigeegu fi mushtaq kaana taabican buu u noqonaya lijarayaaniha ku dureersigeega filmasder ay ku dureersanayso irjic bina war bal hadday celi aaniyan mar labaad ila miaalayni labadii tusaale alkhiirayni ee ugu dambeeyey linatacalama minhuma si ogaano shayan jadiidan shay fafi lulaa ka hore huwa waxa wey walamaa sakata can muusa aladabe yajuus waxa banaan soo kumaan lahayn sakata isticaara ku jirtaa adabkana way ku jiri kartaa yajuus waxa banaan an yushabaha aladabu adabka in lagu shabaho biinsaan adabkana isticaare la gelin karaayo asliyay noqon uma yuxdaf almushabahu bihi oo insaankiyaa la xadfay wayurmas ilayhi bishayin min lawaasimihi wahwa sakata fatakunu fi ladab isticaara makniya baa noqonaysa wa fi aani wahwa warad alfuraata zaiirhu zaiirka ayaa xayawaan ooman lagu shabahaya yjuuz waxaa bannaan an yushabaha zaiilu bixayawaanin uma yuxdaf xayawaankaa la xadfayaa wayurmas ilayhi waxaa lagu ishaari bishayin min lawaasimihi wahwa warada fayakuun fii zaiirihi waxaa noqonaya isticaaratu makniya whaakada kulu isticaaratin tabiciya isticaaro kastoo tabiciyood carabiga ku aragto yasixu waxa suurtagal ah ama ansaxaya an yakuuna fii qariinatiha qariinadeeda in laga helo isticaara makniya ayra anahu laa yajuuzu ma banaana laakiin ma banaana laka adiga kuma bannaan ijraau isticaarati isticaarada inaad wada samayso fii waaxidin minhumaa mid ka ah labadooda laa fii kiltayhima macan halka ayra anahu laa yajuuzu yidhi laadaama idinka tegey muxuu idin yidhi markaa ayra anahu laa yajuuzu laka ijraa isticaarati ilaa baa tir sax ayra anahu laa yajuuzu laka kuma bannaana ijraau listicaarati isticaarada in la sameeyo ilaa fii waaxidin minhumaa labadaa mid kamida mooyaane laa fii kiltayhima macan mar qura laguma wada samayn karo culima waxaa laga yaaba inaad isweydiinaysiin oo tidhahdeen war maanta cashirka uu adag yahay malaha ma adka eegtaa bal kelmad soo qaada kelmadi iminka isticaarada ay ku jirtay ahayd walamaa sakata can muusa alqadab waxaan ku idhi sakata isticaara ku jirta maxaa lagu shabahay baan ku idhi intaha baa lagu shabahay isticaaraduna waa tabiiciya sakata inay isticaara ku jirta aaway qariinadii aacilka dhigida adabka aacil laga dhigay wey haddaba waxaa lagu leeyahay qariinada qadabka a laftiisana ku jirta oo qadabkana insaan lagu shabahay haddaba waxaa lagu leeyahay tusaalahan qura ee labada isticaara ay ku wada jiraan mar qura kaga wada shaqaynin labadaba maxaad haddaa samaynaysaa kolba midun ama sakata unbaad kaga shaqayni oo qadabkiibaad iska dhaafi ama qadabkaad kaga shaqayni oo sakatadaad iska dhaafi mar qura ku wada shaqaynin waa khatar haddii mar qura laga wada shaqeeyo waa mamnuuc midunbaad ka shaqayn kartaa markaad mid ka shaqaysata kale waad dhaafaysaayo xaqiiqanimaad u qaadanaysaa qaacidada aynu iska raacino alqawaacid takunu listicaaratu isticaaradu waxay noqoni asliyatan bay noqon ma arkaysin halkaa isticaaradiiyo asliyadu in midna al wadato midna ayna al wadanin waa tii horen asha ku diidanay intaan aan doonaynay oo kale inuu ka dhigo inuu midna alu yeelo midna al ka daayo waa sax imika tani takunu listicaaratu asliyatan isticaaradu waa asliya ida kaana lafdu lafdigu markuu yahay aladii lafdiga jarad fiihi ay ku dureersatay isman jaamidan ismi jaamida hadday ku dureersato waa asliya takunu isticaarau tabiciya isticaaradu waa tabiciyo ida kaana lafdu lafdigu markuu yahay aladii jarad fiihi ay ku dureersatay mushtaqan ismi mushtaqa aw ficlan aw xarfan muxuu ka tegey markaa meesha xarfan buu ka tegey waxaa laga yaabaa kas inuu uga tego isleeyahay ardaydu ma qaadan karaan kullu tabiciyatin tabiciye kaste qariinatuhaa qariinadeedu makniyatun waa makniyo meel kastoo tabiciyo ku aragto qariinadiina waa makniyo waidaa ujriyat listicaaratu isticaarada haddii lagu dureeriyo fii waaxidatin mid minhumaa labadan ka mida imtanaca waxa mamnuuca ijraauha in lagu dureeriyo filukhraa ka kale walamaa sakata can muusa alqadab haddaan sakate ku dureeriyo qadabka kuma dureerin karayo markaa dee ila soco in sha allah halkaa hainoogu joogo wallahu aclam